اطلب أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين sidii ballanteenu ahayd maanta oo arbaca bisha jumaad ulaakhir ee ay tahay lix sita jumaad alaakhir alhijriya oo waafaqsan labada bishii afraad labadeeda kii milaadiga insha allah waxaan bilaaban doonnaa kitaabkii usuul fiqiga ahaa ee aynu iskugu ballan qaadnay kitaabkaasoo muddo horeba aan markaa niyadda ku haynay inaan bilowno imtaacu alcuquul birawdat اlusuul kitaabkani wuxuu marka hore muqarar ku ahaa ardayda macadka fasalka saddexaad dhigata kutubta usuul fiqiga kaga dhignay buu ahaa laakiin wakhtiga cidhiidhiga darteed waayo xilliga fatrada la dhigtaa macadka waa fatra masaa'iya waa habeenkii weya iyo qaybtaa wixii ka dambeeya un bacdalcasarka labada sinfiba xilligaasay dhigtaa markaa taasi waxay keentay in saddex xiiso ka badan ardayga aanu qaadan karin taasoo markaa maadooyin badani meesha ay ka baxeen marka kitaabkani ka mid waa kutubta muqararka ku ah ardayda qaarkood oo ardaydii takharujtay lodkii ugu horreeyey ama qolyihii ku xigay waxbay ka arkeen bilowgiina waxba looga bilaabay dabadeedna wuu tawaqufay saas laajligeed bal si si guudna magaaladu uga faa'idaysato ciddii marka ka faa'idaysanaysa ardaydii khaasatan macadka dhiganaysay oo ladadkii ka takharujay bilowgaas la socdayna ay mar labaad iyaguna ay uga faa'idaystaan ayaan marka kitaabkani u doorannay sida kalena waxa uu kitaabkani kaga duwan yahay kutubta kale horta kitaab mudawala maaha oo maadada usuul fiqiga aad markaa waxa weyaan usii dabagalaya oo tadwiil ku samaynaya waayo qof goormuu tadwiilka uu ka helaa oo ay u noqotaa marka waxa weyaan shayga uu cinaayanayo uu ku dadaalayo waa markuu aasaaskiisa horowdhisan yahay wey markuu aasaaskiisa horowdhisan yahay waa markaa lakiin haddii aasaaski uu qofka uu baaba'san yahay ma suurtoobayso marka waxa weyaan inuu kutubta mudawalaadka uu ku bilaabo sida jamcu ljawaamic oo kaliya marka waxa weyaan taajidiina subki oo imaam suyuudi uu nadmiyey ee uu bixiyey kowkabu saadic iyo kuwaas kutubta caynkaasoo kale waayo waa kutub aad mudawale wey marka waa uu gaabinaya oo ma dheeraynayo oo maadada marka waxa weyaan si aada marka waxa weyan uma sii dhexgalayo waayo taasi ardayga tashwiish bay ku keenaysa haddii aasaaskiisu aan waa midda kale cibaaradiisa way fududahay oo waa sahlulcibaara kitaabku sababtoo ah wuxuu ka soo ikhtisaariyey kitaabkani isagu kumuuna magacaabin mukhtasir xagga istilaax ahaanna waa mukhtasir ma odhanayno sababta ah waa waxa weeyaan mukhtasarku waxa weeye ha loo maqlay miya iska baktina marka saas waad maqlaysaan soo ma soo noqonaya odkaas codkaas shabaqdaa soo noqonaysa waayo e, mukhtasarku waxa weyaan saad idinku aad wada garanaysaan cibaarada sheekhuu raacaya laakiin waxbuu ka goynaya soo saas ma waxbuu ka dhex saaraya laakiin hadda cibaarooyinkii e, kitaabka rawdatu naadirka ee ibnu qudaame uu leeyahay rawdatu naadir wa jannat lmunaadir ibnu qudaame ayaa leh waa kitaab usuul fiqhi qaar baa dhaa usuul fiqi xambali dha ama usuul fiqi shaafici dha taasi qowl saxa maaha waana sheegi doonaa inaanay markaa aimadu kale lahayn kutub kala gaara ma jirto usuul fiqi waa usuul fiqi kaad ka dhigataana waa kii kalo qawaacidda waa laskaga mid waxaan ka hayn xanafiyada oo iyagu gaara e, marka e, kitaabkaasi e, hawdat naadir oo jannat munaadir ayuu sheekhu raacayaa cibaaraadka qaar buu yar bedelaya marka waxay ahayd inuu kitaabkaa inuu adeegsaday uu sheego laakiin muqadamada kuma sheegin muqadamo weynna maba samaynba marka kitaabkaasi kitaabka asal buu yahay wuxuu kaga duwan yahayna waa waxaan waa inuu yareeyey oo macnaha mabaaxida qaarkoodu xadfay kuwa tadwiilku ku jiro cibaarooyinka qaarkoodna uu bedelay laakiin kitaabkunbuu raacayaa nasan min awalihi ilaa aakhirihi kaanbuu la socdaa marka mukhtasarkii ma aha mukhtasarka la odhan jiray oo istilaax ahaan ahaa inaanu cibaarada ka leexanin ma aha bal cibaarooyinka qaarkood wuu bedelayaa laakiin kitaabku adeegsanaya waa kitaabkaa wey weliba haddaad isbarbar dhigto dee waxay ku kala duwan yihiinba uu yaryahay waxaan ka ahayn wuxuu ka tegey kitaabkaasina wuxuu macruuf ku yahay oo dalabatulcilmigu ay aad ugu jeclaadeen waxa weyaan waa cibaarooyinkiisa fudud waa sahlulcibaara ee maadadiina wuu kaa dhaadhicinaya rawdat naadir wa jannat lmunaadir waxaana la ydhahdaa wuxuu ka soo ikhtisaariyey ibnu qudaamana kitaabka marka imaam alkhasaali almustasfa ee usuul fiqiga almustasfa lilhasaali isaguna kaasuu raacay kaasina macruuf buu ku yahay isaguna saas oo ariiqadiisu waa ariiqa mukhtasara wey cibaaradiisuna aad bay u fududahay kitaabka almustasfa limaam alhasaali markaa kaas buu isagna raacaya marka saas iskugu xidhan saddexdaa kitaab kitaabka markaa sababtaan u dooranay waa sidaasi waxoogaa yaro muqadamooyina inkastoo ardaydu inta badan aanay wadanin kitaabkii oo uu maqan yahay waa la kala sawiran karaa ilaa inta uu imanayo waayo laba maalmood baan ugu talagalna isbuuc ina dhigno oo maalinta arbacada iyo khamiista wayna ku filan tahay waxoogaa muqadamooyina ayaan ka horraysiinaynaa waxaa la dhahdaa daalibulcilmigu aqoonta sharcigaa inuu barto raba ama fani funuunta ka mida sharciga inuu barto qofka raba waa inuu garto horta qadarka fannigan uu leeyahay fannigan qadarkiisa iyo manfacadiisa iyo fawaa'idiisa waa inaad garato waa inaanad dhex gelin fanniga adoon garanaynin faa'iidadaad ka helayso taasi waa arrin musallama weeye ama adigoo ka shakisan inuu faa'iida ku jirto iyo inayna ku jirin marka taa ardayga daalibulcilmigii waa inuu ku dadaalo fannigani faa'iidadiisu waa maxay martabadee ama heerkee buu kaga jiraa culuumta sharciga ma ka maarmi karaa qofku daalibulcilmigii oo funuunta kale ma kaga maarmi karaa oo ma iska dayin karaa mise waa maya waxaa la dhahdaa fahmu shayi farcun can tasawurihi shayga waxaa la dhahdaa inaad fahamtaa wuxuu farac ka yahay oo uu ka farcamaa inaad shaygan tasawur ka haysato aragti aad ka haysato haddii guri dhis lagu idhaahdo guri waa taqaanaa soo ma de ina aqoon la'aan kubidood markaa kari weydo un maahine laakiin waad fahamti waxa loo jeedo laakiin haddii kelimad inta lagugula hadlo aanad weligaa maqal waxaa samee haddii lagudha ka war waxana maba garanaysidbaba luuqad kalaa lagu hadlo inad garanay waxani ma wax la cunaa ma wax la xidhaa ma wax gaadiidaa waxmaad ka fahmi marka waxba kama fahmi kartid waayo tasawurba kama haysatid marka maadadani usuul fiqiga iyo mawaadka kale ama funuunta kale ee daalibulcilmigu uu rabo inuu dhigto waa inuu tasawur ka haysto oo cilmigan qiimihiisa aad garanayso haddii kale ardayga wuxuu noqonayaa arday dalabu cilmigiisu uu iska yahay fawdo oo aan nidaam waanu ku socon kitaab baa la bilaabayaa isagoo ka shakisan oo odhanaya waxba kulle faaidasaasi kuma jirto ama markaa waxa weyaan aan aqoonta lagu dhiganaya qiimahay leedahay aan qiyaasi karin ama aan garanaynba dabadeed muddo waxoogaa markuu joogana uu ka tegaya haddana ku kalaa la bilaabaya xoogaa buu ka joogaya haddana wuu ka tegaya wahaakada saasuu ku soconaya marka fawdadan buu ku jiraya hal fanina isagoon xaasilinin ayuu cumrigiisu saa ku dhammaanaya taasina markaa waxa weyaan waa qalab funuunta cilmigaana waa inay se u kala horeeyaan aad eegto oo cilmiga markaa luuqada waa inaad aqoon fiican aad ka qaadato sababtoo ah waxa weyaan maadadan usuul fiqiga hadda bilaabayno nasiib weyn ayaa waxay ku leedahay qaybta luuqada markaa waxa weyan taasi waa laga maarmaan wey inuu ardaygu ku bilaabo laakiin maaha inuu gaayo ka dhigto say dadka qaarkood markaa aanuu fanni kaleba u leexanayninba ee kaa unuu daba joogaayo waxaa la dhahdaa fanniga luuqadu anwaacdeed oo dhan waa wasiilo wey lagu gaadhayo maqaasidda ama cilmiga sharciga marka kii sharciga ahaa waan ka tegayaa kaa un baan weligay daba joogaya sidii xertu ahaan jirtay oo halkaa un jaaraa majruurka saa un loo wadayo dhinac kale aanu uga baxayn ee waxa weyaan waa qalad bay ahayd laakiin ku bilowga ay ku bilaabayaan iyo ku dadaalka ay ku dadaalayaan sax bay ahayd laakiin waxay ahayd maadaama ay wax fiican ka qaateen inay eh, maqaasidiina u leexdaan oo cilmigii sharciga ee sababtiisa aad u beranaysay luuqada saasay ahayd eh, marka waxa weyaan maadadani haddaanad u lahayn aqoon inteebay faa'iidadeedu la eg tahay waxba ka dheefi maysid mana rabno inaan hadalka dheerayno oynu aqwaashii ahlucilmigaoo dhan keenno maadadani faa'iidada ku jirta waayo taasi wakhtina uma hayno waxa weeyaan ardayguna had iyo jeer waxyaalo la ydhahdo ayaa jirta ama muxaadarooyin inta badan culimmadu ay galaan oo la ydhaahdo almanhajiyatu fii dalab alcilmi qofku dariiquu raaci lahaa xagga dalabulcilmiga oo marka dambe iska noqota uun arin markaa waxa weyaan qofku iska macaansado iska dhegaysto una qiimana siinin midda kale culimmadu markay fanni bilaabayaan waa kuwii ka hadli jiray mabaadi tobana soo mayna jirin ina likulli fannin mabaadiu cashara oo alxadu walmawduucu uma amara halkaa oo shicirkaa sabaanbaa leh halkaa la marin jiray si wuxuu u qaadan jiruun iska caadiunbuu arki jiray amarta waa maxay waa midhaha cilmigan uu leeyahay qiimaboma siinawuqaadanaya un caadiya ma aha waxa lagugu sheegayaa midhaha cilmigani uu leeyahay si aad ugu dadaasho oo aanad markaa waxa weyaan aad guntiga dhiisha iskaga dhigta wey si aad u xaasiliso amarta waxa loo jeeda waa saas inkastoo fanni kasta marka la sheegaayo funuunta qaarkood ay mubaalaqa iskaga jirto midhihiisa oo lagu odhanaya marka waxa weyaan waa fawqaanuhu calaa jamiici alculuum bay ku odhanayaan waa iska untaas marka waxa weyaan waa mubaalaqa ku jirta e, jamiic aculuum inaanu ugu sarrinin baa laga yaabaa laakiin daalibulcilmigu inuu fahmaa ay tahay laakiin cilmigan usuulfiqigu isagu ka duwan yahay waxaan soo qaadanaynaa cilmigan usuululfiqiga sharaf waxaa ugu filan baa la dhahdaa qofku ma gaadho martabatlijtihaad oo ma noqdo qof markaa caalim ah oo cilmiga sharciga loola qasto oo masaa'isha sharcigaa la weydiiyo oo darajatulijtihaad gaadhay ilaa inuu fannigan barta mooyaane ma jirin nin kownkan soo maray oo darajatulijtihaad gaadhay mujtahid la yidhi oan muqallid ahayn macnaha mujtahid maxaa loola jeedaa isagu iskii nusuusta sharciga ah ugala soo baxaya masaa'ilka sharcigae la weydiinayo istimbaad samayn kara oo alkitaab wa sunna kala soo bixi kara shayga markaa waaqicee taagane la weydiiyo ama jooga oo u deliishan kara alkitaab wasunna ilaa qofkaasaa mujtahid la dha waa qofka darajatlijtihaad buu gaadhaa la dha qofna waa qof iska muqalida oo dee muqalidka waxa weeyaan un a'immadiisaas waxay sheegaan ay u fadwoodaan buu raacaya laa yaxiidu yamnatan walaa yasra dhinacay dhinaca midna ugama baxay saasuu u raacaya qofna waa qof darajatulijtihaad gaadhay waana tay a'immadu u badnaayeen marka qof darajatulijtihaad gaadhay oo fannigani ka maarmay ama aan dhiganin ama aan heer sare ka gaadhin macnaha awooddiisu aanay ku weynin ma jirin intaasaa kuugu filan markaa ee waxa weeyaan sharaftiisa waayo waxaa la idhahdaa cilmigan usuulu wuxuu kuu sahlayaa fiqigu usuushiisii wey fiqiguna waa maxay dee waa adiladii tafsiiliga ahayd alkitaab wasunna sidaad wax ugala soo bixi lahayd idan dariiqaad u deliishan lahayd buu ku baraya haddii kale dariiq qaldan baad u dariishani tusaale ahaan haddii la dhado maa xukmu salaad salaadda xukunkeedu waa maxay idan xukunkaa salaadda waa inaad dib ugu noqoto kitaabkii sooma adiladii tafsiiliga ahayd baa dib ugu noqonaysa alkitaab wasunna waxaad markaa soo dariishanaysaa waa aqiimu salaata salaadda ooga idan aayaddaasaa keentay baad leedahay waajibinta salaaddu waa waajib baad markaa leedahay waayo waa liqowlihi tacaala waaqiimu salaata idan inaad qaabkaa u daliishato oo dariiqaa aad raacdo waxa kuu sahlaya waa usuul fiqiga wey hadduu qofku markaa ku idhaahdo waaqiimu salaata ani aayadunbaad igu akhrido oo salaada ooga un baa la yidhi halkeen anigu anigu waajibnimaan ku weyda hadduu kudhaa ka war anigu salaaddu ma waajiba mise waajib maahan ku yidhi adna aayad qur-aan adigu akhrido aayadduna waaqiimu salaata salaada ooga wey awi waay maahamaan wax kelimatu waajib halkan kuma arkaya hadduu kudhaa ka war idan haddaanad usuuli ahayn tasqut waad aamusi <clears throat> aniga waajibi tusbu ku yidhi waxaad samaysa ma jirto laakiin waxa weya qofkii hadduu usuuli yahay qawaaciddii xukumaysay fiqigani ayaa dib ugu noqonaysa markaasaad leedahay waa amar maadaama amar ay tahayna amarku wuxuu keenaa waajib waa qaacido lagu ijmaacsan yahy kabacdi saasuu daliilkaagii ku dhammaystirmaya marka qofka faqiihiihi si kasta ha u dhigto qur'aanka kariimka iyo tafsiirkiisa xadiiska rasuulka daliilkiisu sax ma noqonayo masalada sharciga ah inuu usoo deliishado aayad qur'aana ama xadiisa haddaanu qawaaciddii guuda usuulfiqiga aanu geranan waayo iyada hagaysa saas laajligeed baanu qofku ijtihaad ama darajatu ijtihaad aanu gaadhaynin ilaa fannigan inuu barto mooyaane waxaan markaa kusoo koobaynaa laba qowl keliya shihaabudiin alqaraafi ayaa waxa uu yidhi isagoo ka hadlaya cilmigani faa'iidadiisa lowlaa usuulu lfiqhi haddaanu usuulu lfiqhigu aanu jirin lam yahbut min ashareecati laa qaliilun walaa kaiir hareecadda waxba kama sugnaadeen laa qaliil walaa kaiir wax yar wax weyn macnaha sharcigu wuu inaga lumi lahaa laakiin maadadday noo sugtay waa usuulu lfiqhiga imaamu shaafici baana u horreeyey oo bilaabay saan arki doona isagaana aasaaska markaa u dhigay masaailka dambean ku sheegi doonaa saas liajligeed maadaamay arrintu ay sida tahay waxaan rabaa in anakan ardayda ku baraarujiyo qadiyad inta badan la idhaahdo takhasus oo lagu qaato jaamicaadka oo qofku uu barto hal fanni oo funuunta shareecadda ka mida fanniyada kalena aanuu dhegu dhigin waxaa lagu odhanayaa waa faqiih oo usuulfiqiga ma yaqaan waxba kama yaqaan naxwena waxba kama yaqaan culumta kalena haba sheegi xadiis umaba bilownaba waana aqiih aqiih maaha waa jaahil wey kaas waxlax fiqiga uu ka yaqaanaa ma jiro ism beenaana lagu tilmaamay waa muxadis bay ka odhanayaan oo markaa waxa wey inkastoo kelimaddaad iska fudaysatan idinku dalabatulcilmi haddatiin maa qof kasta in lagu magacaabo markaad iclaanaadka qoraysaan ama maxaadarooyinkaad sheedaysaan inaad eh, eh, fulaan almuxadi aad tirada waa qalad wey muxadid waxa gaadhay oo dhulkeenna joogaa ma jiro xoogaa cilmi baan yar bogsanay wax muxadisii ma jiro markaa kelimaddaa iska daayay waayo waxa weeyaan ansilu naasa manaasilahum dadka dejiya baa layidhi martabadooda qofka waa inaad martabadiisa dejisaa haddaanad martabadiisa martaba ka sarraysa aad dejiso qalad baad xukuntay martabada uu gaadhay martaba ka hoosaysa haddaad dejisana taasaaba malaha roomba oo qof xagga tawaaduca u fiican laakiin martabad aanuu qofku gaadhin inaad gaadhsiiso maaha marka muxadid wax yar maaha wax fudud maaha waana kelimad culayskeeda laweye calaa ayi xaal mawduucan kusoo noqonaya marka muxadi marka la ydhaahdo waa muxadid keliya oo iihi ma iihi maaha iiga waba kama yaqaano iigu alku ka yimid mcirku ka soo degay xadiiska lagala soo baxay idan waa laba waa midun inaan muxadisnimadiisa waxba ka jirin iyo inay been tahay oo lagu been abuuranayo oo iih muxadi u yahay laakiin ay leeyihiin waa muxadi say dadka qaarkood odhan jireen albani waa muxadid bay dhahdeen faqiih ma qaarkood waa jahli weeyaan qof aan muxadid hayn oo faqiih hayn maba jiraba qol fiqiguu kaga fiicna xadiiska ah, yacrifuhu man yacrifuhu wayajhaluhu man yajhaluhu dibna ugu noqdo kutubtiisa marka ma ahayn qofka la dhahdo waa fanigaasu yaqaana faniga funuuntani ma kala maarmayso anugu waxaan ku takhasusay maadadaasi maadada kalena waxba kama garanayo waa bidco weeye waana wax lasoo soo dariyey wakhtiyadan dambe culammadeennii horena mayna oqoonin fanni kasta way baran jireen fanni kasta way baran jireen oo cilmiga sharcigii aan ka maarmaynin waynay isku wada xidhan yihiin xadiiskii fiqigii baa ku xidhan fiqigii xadiiskii buu ku xidhan yahi xadiiskii luuqadii buu ku xidhan yahi luuqadii xadiiskii bay ku xidhanta usuul fiqigii fiqigii buu ku xidhan yahi waaba usuushiisii wahaakada culumtao dhanna saasay isku wada xidhan tahay marka ma aha looma jeedo fanni kasta baxar ku noqo taasi waxa weyaan ma suurtoodo waxa weyaan hadday jirtana waa qadiyad naadira laakiin fanni kasta waxa kaaga baxaan wey ulajeedada waa sidaas waa inaad fanni kasta aad markaa aqoon fiican u leedahay oo fannigii kale aad ku wadi karayso ulajeedada waa sidaas haddaad mid markaa awoodda saarto ka maqaasida sharcigaa saar alkitaab wasunna oo ama funuuntiisaa kalaba laakiin waa inaad fanni kasta wax kaaga bixisay ama inuu mid ka mid ah aanad waxba ka garanaynin waxa weyan taasi dhib baa ku jirta markaa shihaab ulqaraafi waxau yidhi cilmiga shareecadda in yar iyo in badan midna inoogamay sugnaateen haddaanu cilmiga shareecaddu aanu jirin takhasuskuna markaa waa wax qaldan wey hadduu qofku ula jeedo anuu culuumtii kale waxbaan ka aqaanaa oo iga baxsan yihiin laakiin tanaan awoodda saare waa sax laakiin fannigaa banbixiba maayo waxaan dhegaystay eh, axad eh, risaalo mar la niqaashayey oo ahayd eh, risaala magistera oo usbuuca maalin bay ka daayeen idaacadda oo la niqaashaa qofkii markuu wax qoro waa in wixii la niqaasho dabadeed risaaladaasi waxay ku saabsanayd mowduuc mowduuca caqiidada ka mid a ah. eh, ninkaasi marka waxa weeyaan eh, risaaladii de wixii uu ku qoray meeshii markii la akhriyey waxaad arkaysaa mowduucii waa sax laakiin hal kelimo oo saxsan xaggii luuqada ama naxwaha waa laga waayey ma jirin xarakada markaa waxa weyaan wax kor dhaban iyo wax hoos dhaban iyo wax reeban oo iskugu wada mid bay ahayd marka ninkii munaaqishkaha ah wuxuu yidhi eh, maxaa kuugu wacan buu yidhi inay sidan ay kugu dhacdo oo marka waxa weyaan faacilkii aad iska hoos dhawdo ood mafcuulkii marka waxa weyaan aad iska goddo ood sidaa doonta tidhaahdo waa sidee wuxuu yidhi markaa ninkaasi takhasuskayga ma ahayn buu yidhi naxw waataa loo jeedoota aniga naxw takhasuskayga ma aanu ahayn aniga takhasuskaygu wuxuu ahaa waxa weeyaan usuuludiin oo caqiidadaah oo naxwo waxba kama geranaysaa oo maxaabaad markaa ka hadli mawduuc sharciya haddii aad markaa waxa weyan xaaladaadu ma aha in markaa qofku naaxi uu noqdo sidii siibaweyhioo kalea laakiin inta yare bidaayaadkaa ee qofkii wax ku kala saaraayo oo faacil iyo mafcuul iyo marka waxa weyn jaara majruur iyo mutacalliq intaasi tama intaasaad garan weyde idan inta lagaa rabaa waa intaase haddaad marka waxa weyn aad eh, si fiican u garan weyday intaasi inaad ka marhnaate meehay weliba mawduuc ridin ku saabsan uu yahay oo cid marka waxa weeyaan eh, mawduuc caqiidiyo markaa eh, naqdiya uu yahay maxaad naqdin marka hadduu ku dhaha faacil iyo mafcuul ma kala saaraysid maxaad naqdin hadduu qofka ku dhaahdo waxa kaa soconaya ma jirin marka waxa weeye takhasuska caynkaasi halkuu jiray ma jirin marka waa in qofku taas uu saa ula socdo waxaan uga gudbaynaa duruqu taaliifi usuul fiqi waa laba dariiq wey arrintaasna waxay naga kaafiyi doontaa kutubta usuulu fiqigu inaanay kala lahayn madaahib oon la odhan karin usuulu fiqi xambeli usuulu fiqi maaliki usul fiqi xanafi xanafi ah, wuu jira isagu waa gaar inkastoo qaar badanna markaa waxa jumhuurta ay la socdaan laakiin usuul fiqigu waa iskaga mid aimada oo dhan waxaan ka ahayn xanafiyada dariiqatu lxanafiya laba dariiq baa markaa loo alifay dariiq waxa dhaha dariiqatu lmutakalimiin ama maslaku lmutakalimiin maslaku lmutakalimiin ama dariiqu lmutakalimiin bay yidhahdeen dariiq waa dariiqaasi waana dariiqa ay jumhuurtu u badan yihiin ee usuul fiqiga markaa wax inugu alifan yahay maxaa loogu bixiyey dariiqat lmutakalimiin dariiqat lmutakalimiin waxaa loogu bixiyey waa dariiq nadariya dariiqun nadariyun ama waa manhaju nadariyun mutakalim waxaa la yidhahdaa cidda taqaana cilmu lkalaamka cilmulkalaamkuna waxay ku magacaabi jireen waa caqiidada ayay odhan jireen cilmulkalaam ma aha marka waxa weyaan wax kale waa cilmigii caqiidada cilmulkalaam yidhahdeen saasay odhan jireen sababta ah waa waxay dhahdaan masaladii ugu horraysay laisku khilaafay xagga caqiidada waxay ahayd masalatu kalaamullah waa makhluuq baa mise makhluuq maaha waa kuwii jahmiyadu yidhi jacdi ibnu dirham waa makhluuq kalaamka ilaahay walciyaadu billah taasay marka ahayd marka waxa weyaan kabacdin waa markii dambana hadalkeedu uu siiyey qaarkood waa kalaamu nafsi iyo umuuraha ay keeneen ala ayi xaal masaladaasa ugu horeysa ladhaa khilaafkuu ka dhacay saasaa markaa qofka masala caqiidi ka hadlaya ama si saxa uga hadlo isagu ama si qaldan ta kama hadlayno ayaa waxay odhan jireen mutakalimiin waayo markay masaa'ilkan caqiidada ka hadlayaanna waxay adeegsanayeen mandiq ama cilmiga markaa la ydhaahdo markaa waxa weyaan nadariga oo ah. waa cilmi markaa waxa weyan falsafa ku dhisan xilliguu soo baxayna waa xilligii ma'muun ee uu tarjumeeyey kutubtii marka waxa weyaan yunaanka ee falsafada ahayd ee luqa alcarabiya laga dhigay waa markaa marka la lumay calaa ayi xaal dariiqadaasi dariiqat lmutakalimiin ayaa lagu magacaabaa waxana bilaabay baa la dhahdaa imaamu shaafici laakiin looma jeedo imaamu shaafici baa mutakalim ahaa ulajeedadu sidaa maaha dariiqaday iska waafaqeen dariiqadan waxa weeyaan qaaciidada usuulu fiqigiihi iyadaa maamulaysa furuucda waa intaan wax kale maaha ee qaacidaa la samaysanaya qaacidadaasi waa qaacida usuulu fiqiya oo lagala soo baxay alkitaab wasunna waluqa alcarabiya qaaciidadaasi qaaciido guud bay noqonaysayo iyadaa xaakimo ah oo furuucdii baa soo hoosgalaysa iyadaa hagaysa furuucda waad fahanteen soo maha waa intaa un masalan imika marka la dhahdo alamru yaqtadii alwujuub amarku muxuu keensadaa waajib saw qaaciide maaha waa qaaciide usuuliya qaaciidadaasi farac kasta iyadaa maamulaysa idan amar kasta oo yimaada oo masalan quuluu oo kale quumuu haddii layna idhaahdo amarkaa layna siiyo halkaynu soo hoosgelinayna marka amarkaasi qaacidadii baan soo hoosgelinaynaa idan qawaacidka guud ee usuulkii iyadaa asalehe farac maaha faracu iyaduu hoos galaa waa sidaa wey marka waxa dha imaamu shaafici markuu alifay kitaabkiisa arisaala dariiqadaasuu raacay cidna ugamay usuuliyiintii ka dambeeyena dariiqadiisiibay raaceen oo waxay dhahdeen furuucdani fiqiga ah furuu waxa ladhahda masaa'ilkan fiqiga ah ee de ku qotomo alkitaab wasunna waa inay hoos galaan qawaacidda guud idan dariiqa shaafici bay raaceen qawaaciddii usuuli fiqigaa laga hadlayaa furuucdiina iyadaa maamulaysaa sidaas lajligeed baa madarasadan waxaa lagu magacaabaa madrasatu shaaficiya qaarkood idhaahda ulajeedaduna ma aha dadkii ka dambeeyey mutakalimiinta ahaa iyo shaafici baa isku manhaj ahaa maayaan saa loo qaadanin imaamu shaafici waa kii ka hadlay mutakalimiinta nimanka nudaarta ee had jeer markaa w falsafadda ee markaa adeegsada waayo caqiidada waxay u baahan tahay alkitaab wasunna loola noqonaya maaha falsafadiiyo nadari maaha waa kii radiyey imaamu shaafici ee odhan jiray marka w kuwa abaalmariskoodu waa in kabaha lala dhaco oo suuqa lala meero oo marka waxa weyan la dhahdo waa abaalmariska ka kitaabka iyo sunnada khilaafa dib ugu noqda markaa eh, hadalkuu ka yidhi markaa ulajeedadu maaha shaafici baa mutakalim ahaa looma jeedo dariiqaduu isagu bilaabay qaasimulmushtara waan fahnay soo maa qaasimulmushtara waa maxay addariiqa in qawaacid guud la sameeyo oo qawaaciddaa guud ay xaakimo noqoto oo ay furuucdu hoos yimaadaan dariiqii markuu bilaabay imaamu shaafici ayay iyaguna dhaheen waa maslak fiican maslagii bay mareen markaasaa maslagaaso dhan waxaa dhahdaa maslak mutakalimiin ama ariiqa mutakalimiin ama madrasa mutakalimiin ama madrasa shaaficiya intaba waa laydha marka marka madrasatu shaaficiya laleeyahn waxaa loola jeedaa imaamu shaafici baa ugaga horeeyey iyaguna way kaga daydeen waa sidaa wey midda kale marka masaa'ilkan usuul fiqiga la taqriirinayo imaamu shaafici isagu wuxuu adeegsanayay alkitaab wasunna waluuqa iyo cilmiga qaybta mandiqa maaha falsafada alcaqli waa mandiqa qayb mandiqa isaga waa qawaacid hufan baa laydhaa oo isagu kuma jiro qaybta ceebaysan ee cilmukalaamka ah marka cilmigan usuulu fiqigu wuxuu ka yimaadaan ama waxa loo adeegsadaa alkitaab wasunna waluqa alcarabiya walmandiq oo markaa qaybtaas caqliya oo qawaacid caqliya laakiin musallama oo aan ceebaysnayniyo waxaana qofka ku filan kitaabka sulamulmunawraq ee akhdari wuu kugu filan yahay dadka qaadata mandiq intaasaa kugu filan aad marka u adeegsan kartaa wixii marka waxa weyaan qawaaciddaas usuul fiqiga ka soo gala oo dhan idan dariiqada imaamu shaafici baa ugu horreeyey waana dariiqada usuuliyiinto dhan ay ku wada alifeen waxaan ka ahayn xanafiyada xanafiyadu way ka leexdeen oo xanafiyadu waxay mareen maslak la dhahdo maslaku lfuqahaa iyagu waa gaar iyagu waxay idhaahdeen furuucday marka hore eegayaan furuucda waa maxay waa masaa'ilshan farcigaas oo maah ee fiqiga ah kuwaasay eegayaan kuwaa markay eegaan ayaa waxay ka soo dhambalanayaan qaaciide usuuliyeah idan qaacidada usuuliyada ah yaa maamulaya ma faracaa maamulaya mise qaacidadaa maamulaysa faraca iyagu faracay asal ka dhigeen oo marka hore intaynay qaacidada dejinin horta faraca waa inay eegaan idan qaaciide faraca khilaafaysaa ma jirta marka haddii dhinaca la eego waa maslak aan fiicnayn maslaka ka wanaagsan waa kaa hore weyn sababta ah waxa weyaan waa in la helaa qawaacid guud oo uu fannigani hoos tego idan ariiqaasna ariiqatu fuqahaa ayay yidhaahdaan ama ariiqatulaxnaaf waana iyagunba u alifa inta badanna kutubta inagu aan daraasina usuulu fiqigii dee kuma jirto kutubta axnaafta marka dariiqa hora ka anfac badan kana fiican idan halkaa waxaa inooga soo dhex baxay maadadda usuululfiqigu inaanay lahayn madhab gaara ee labadaaun ay u kala qaybsan yihiin ama maslaga e, hore oo ay usuuliyiintao dhan wada raaceen iyo dariiqada xanafiyada idan kitaab kastoo usuulu oo daraasaysaa wuu kaa kaafiyayaa ciddan aliftay ama xambali ha noqoto ama maaliki ha noqoto ama ha noqoto markaa waxa weeyaan shaafici inkastoo shaaficiyadu baabkani ay yihiin kuwii ugu horeeyey oo la ydhadaba dadka kale o dhan ama madaahibta kale o dhan ciyaal bay u yihiin imaam shaafici iyo eh, miye madrasadiisii macnaha waxa weyaan aimatu shaaficiya eh, baabkani waayo kutubta ugu nafciga badan le uguna badan usuulu eh, iyaga alifay waxaa ku xiga baa la ydhaahdaa almaalikiya ayaa ku xigay agga markaa waa weyaan waxaan ujeeda xanafiya iyo maalikiya labadaas waayo xanafiyadu iyaguna waxay lahayn usuuliyiin waaweyn laakiin dariiqadaana way u alifeen tan kale lafteeda qaar badanoo u alifay baa jira oo ma aha inaad eh, u haysato in nin kastoo xanafi ama imaam kastoo xanafihi dariiqadooda mooyaane tan kale aanu u alifi jirin bal mayna kutubtan kalena qaaray sharxay baa jira oo labada dariiqadoodba markaa waxa weyaan way ku soconayeen markaa kitaab kastood dhigataa man ha u eegin madhab keliya midhaheeda waa lasku khilaafi karaa tusaale ahaan qawaacidka inoo soo socda waxaa ka mid a ah, halil amru bishayi nahyun can diddihi shay haddii layna amro didkiisa maa laynoo diidaya maala shay baa lagu yidhi qum baa lagu yidhi haadaa amrun lilqiyaam saw qiyaam laguma amrin qiyaam baa lagu amray miyaa lagaa nahinayaa qucuud inaad fadhiisato waa qawaacidkayna oo inoo soo socda waana masale guud wey iminka sidaanba uga wada hadlayaan a'imadoo dhani laakiin hadhowbaa midhaha ka imanaya qaacidada waa laisku khilaafi karaa oo waa laga yaaba xanaabiladu inay dhahdaan nahyun can didihi maaha maalikiyadu inay dhahdaan waa nahyun can didihi waa midhihii markaasoo maa qaacidadii maaha qaacidadu waa midun waa taaun idan saan baad u daraasaynaysaa qolo walba hadalkooda waad arki kuwa idhahda markaa waa nahyun can didihiina oo didkay kuu diidaysaana de waa laguu sheegayaa asmaadooda iyo cidday yihiin cidda kale odhanaysa markaa laysa nahyo can diddihiina meeshay kugu qoran tahay idan qaacidadiisa waa mid daaun weeye taaun bay ka wada hadlayaan ee may jirtaa qaacida gaaro xanaabiladu leyn ama kuway shaaficiyadu leyn ama kuway maalikiyadu leyn kuwan kale isticmaalin may jirtaa may ma jirto qawaacidda fiqiga laga helaa baa la dhahdaa qawaacid u gaara macnaha madhabka oo aan qawaacid guud iyo qawaacid madhabka u gaara oo madhabku ay idin furuucda iyagoo eegaya ay markaa iyagu ku bineeyaan way jirtaa laakiin qawaacidda usuulu fiqiga waa iskaga mid uun idan kitaabkaa doonto daraasee ha u qaada markaa inay madaahibtu ay ku kala duwan yihiin eh, masaladani eh, waxaa la dhahdaa eh, maslagan markaa waxa weyaan hore imaamu shaafici ayaa bilaabay baan nidhi halkaa waxay u baahan tahay markaa su'aal ayaa ka iman karta waxa weeye waxaan nidhi bilowgii hore fanigani cid ka maarmi karta oo rabta inay darajatulijtihaad gaadhaa ma jirto daalibulcilmi kasta oo raba inuu shareecadda islaamka uu bartana kama maarmi karo cilmigan maadaama aynu sidaan nidhi shaafici baa bilaabayna waan nidhi idan wixii ka horreeyey shaafici maa qabla shaafici arrintu maxay noqonaysaa dee shaki kuma jirin inay aymo waaweyne ka horreeyeen shaafici oo waxa weeyaan laga soo bilaabo wakhtigii rasuulka calayhi salaam ilaa iyo xilligii shaafici laga soo gaadho intee aimaa ka horraysay oo saxaabadii iyo taabiciyiintii iyo atbaacu taabiciyiintii iyo bale oo aimo mujtahidiin ah shakina aanu ku jirin cilmiganina macnaa ma odhan karno way ka marhnaayeen idan waxaa la idhaahdaa arrintaas lagaga jawaabaa imaamu shaafici taaliifka unbuu lahaa taaliifka ayuu lahaa laakiin qawaaciddu usuul fiqigu arrin markaa waxa weyaan dabeecadooda ku abuuran bay fidradooday ku abuurnayd sida luuqadda carabigaba ama naxwahaba loo yidhaahdo waxaa bilaabay cali bn abi aalib isagoo amraya abu aswad aduali inuu qoro haye cali bin abiaalib kahor markaa naxwo dadku may aqoonin miya misaasaa loo jeeda mise saliiqiyiin bay ahaynoo waxa weyan way ku abuurnayd luuqad ee cali wuu ta'liifkunbuu bilaabay in la qoro tanna waa taasoo kale wey imaam shaafici isagubaa isagaa bilaabay macnaha waxa loo jeedaa dee isagaa eh, ta'liifay wey ta'liif buu ku qoray laakiin arrintani qalbigooda way ku jirtay fidradoodana way ku abuurnayd idan maadaama ay ahayn luuqawiyiin kitaabkiiyo sunnadiina ay garanayeen luuqadan markaa waxa weya inay garanayeen qawaaciduna qalbigoodii ku jirta laakiin taaliifka unbuu imaam shaafici uu ku bilaabay marka ayaan loo qaadan macnaha qabla shaafici usuulu fiqi ma jirin taa looma jeedo funuunta kaleo dhanna waa saas ciddaasaa bilowday marka la idhaahdo macnaha waxa taaliifka wey maaha inuu horti aanu jirin cilmigana waxaa dhahdaa waxa sacabka ka dhiga ee adkeeya wax kale maaha maadaama aan wuxuu mustamid yahay uu ka yimid alkitaab wasunna waluqa alcarabiya iyo qayb caqliya oo mandiqiya maadaama uu sidaa yahay waxa aan laga maarmaynin baa la dhahdaa inuu waxoogaa cilmulkalaami uu ku jiro weliba kuwa mudawalaadka de mararka qaarkood intay dhex galaan masalada ayaad marka yaabaysaa waad odhanaysaa marka waxa weeyaan wax alle wuxuu qof ka faa'idayaanay jirin oo mandiqiyo kalaamka ay dhex galayaan waa masaa'isha qaarkood marka kulley waxbaa kasoo dhexgalaya oo cilmiga kalaamka ee ku dhex jira darteed kamana maarmaya la cilmigan usuulu fiqigu cilmulkalaam marka waxa weye mararka qaarkood way jirtaa kutubta mudawalaadkii yani cilmulkalaam xataa mararka qaarkood masaa'il caqiimaa jira oo siday u marmayaan u marmayaan wax faa'iidihiina aanay ku jirin laakiin inta ku jirta oo dhani ma wadaha wax wada ceebaysan saas laajligeed waxoogaa sucuuba ardaygu markuu dareemo waa intaa ayaday ku jirta weye marka qofka daalibulcilmiga inuu markaa waxa weyn dadaal uu sameeyo uunbaa muhiim ah qofka aan fahmaynina waxaa la odhan jiray qofka aan fahmaynin culumta sharciga iyo barashadeeda ama maadama mawaadka ka mida waxaa dhahdaa inuu isku kalifo maaha cibaadada ku dadaalay odhan jiray culimadu karat alcibaada ayaa uga khayr badan bay yidhahdeen inta markaa waxa weeyaan waa masaa'il laga murmo ma waxa uga khayr badan inuu cibaadada ku mashquulo mise inuu fannigaa markaa waxa weeyaan uu markaa uu ku dadaalo kule waa qadiyad ijtihaadi qaarkood waxay dhahdeen eh, cibaadada ha ku mashquuleen taasa uga fiican bay dhahdeen markaa waxa weyaan haddaan uu fahmi waayo uu isku war laakiin eh, sucuubo saasi kuma jirto sucuubo saasoo ku jira ma jirto haddaad marka hore shaygu u adag yahay tidhaahda laakiin niyadda aad sii jebiso waa laga yaabaa inuu markaa waxa adayg uu keeno eh, maadadanina bilowga anuu aan bilaabay run ahaantii maaha inaan sheeganayo inaan maadadani aan aqoon u leeyahay taana markaa halagu baraarugsanado bal waxa weeyaan waxa aan rabaa inaan anigu ka faa'iidaysto waayo dhammaanteed waxaan dulaab alcilmi waa kii imaamu ibn xajar waa kii odhan jiray markuu ka hadlayay kitaabkiisan nusatu nadarka dariiqan waxaan u galay buu yidhi dad galaaba ay yar yihiin buu yidhi qaliilat lmasaali macnaha dariiqii uu alifay kitaabkiisu wuu ka duwanaa dariiqii ay kuwii kale u alifeen sababtu waxa weeyaan buu yidhi waxaan garanayaa buuhi ka ugu horeeye faa'iidaysanayaa inuu aniga u yahay waayo markuu wax allifaayo kutub badan buu isku keenayaa caqligii buu tuujinayaa dadaal badan buu samaynayaa idan isagaa faa'iidaysanaya qofka wax allifaya isagaa faa'iidaysta qofka wax daraasaynayaana ardaygu faa'iide ka badan buu isagu helayaa idan ulajeedada aniga waxa weyaan ina maadadani aan ka faa'iidaysto intaan weeye ma aha inuu qofku markaa waxa weyaan uu maadadani isagu dadka kale kaga fiican yahay ulajeedadu taa maaha marka wax muqadamaa uu sheekhuu sameeyey ma jirto oo wuxuu idhi fahadihi tadkiratun fii usuuli lfiqi waadixatu lasluub sahlat alcibaara kitaabkun buu ammaanaya waa tadkiro kooban buu oo usuul fiqiga ku saabsan asluubteeduna waa waadix buu way cadda cibaaradeeduna waa sahloo way fududahay waxayna soo dhowaysaa buu yidhi alqaasi min qawaacidihi qawaaciddeeda teeda fogfog wa tajmacu alfaraa'ida min shawaaridihi faraa'idda ama kuwa fiicfiican ama masaa'ilka wanaagsan ayay ka soo ururisaa kuwooda shawaaridda ee maskaxda qofka ka carara daalibulcilmigana waxay jeclaysiinaysaa cilmigani buu yidhi waa maadaama ay fududahay maakaa muqadamo saasaba ma samaynin waxaana ku magacaabay buu yidhi imtaac alcuquul birawdat اlusuul ee markaa usuulu اlfiqhi halkan buu ka bilaabmaya usuulu اlfiqhi tacriifuhu bilmacna alidaafiy waxa dhahdaa kelmadani usuulu اlfiqhi waxay ka kooban tahay laba kelmadood waa usuul iyo iyo fiqhi waxaana la dhahdaa waa murakab tarkiib idaafiya ayuu iska saaran yahay sida qulaamu sayid oo kale ka hore waa mudaaf ka dambana waa mudaaf ileyh waxaa markaa yidhaahdaan usuuliyiinta qaarkood usuululfiqiga unbay istacriifiyaan macnihiisa laqabiga unbay bilaabaan ee macnihiisa idaafiga ma eegaan macnaha macnaha idaafiga waxa weeyaan in usuulna gooni loo tacriifiyo fiqina gooni loo tacriifiyo oo la idhaha usuul luuqaatanna waa sidaa istilaaxanna waa sidaa kelmadda marka halkaa la iska dhigo haddana loo soo noqdo fiqhi oo la dhahda fiqi luuqatanna waa sidaasi istilaaxanna waa sidaa eeg labadii kelmadoodoo markaa tasawur baad ka haysataa soo ma kabacdi aad labadii isku qabato usuulu lfiqhi maxay laysku dha guud ahaan markaa iyadoon la kala qaadqaadayn ariiqaasaana fiican oo saxa waayo waxa weeyaan maadadani maadaamay murakab ka kooban tahay idaafiya de waa inaad ogaato ka hor iyo ka dambe waxay yihiin dabadeedna aad markaa macnaha laqabiga aad ugu gudato macnaha laqabiga waxa weyaan fanigana magac looga dhigay iminka hulaamu sayid oo kale de waa inaad hulaam horta ogaato wuxuu yahay haddana sayid inuu daata mushakhasa yahay idan mid kasta markaad saa u ogaato waxa weyaan waa hulaamun mansuubun ilaa sayid waa hulaam loo nisbeeyey sayid haddii qof loo bixiyo ka waran had iyo jeer hulaamu sayid hulaamu sayid markaas sayid baaba ninka u bixin magacaas laqab miya markaa mise waxaad milicsanaysaa macnihii hore idaafigaah macnihii idaafiga waad ka tegaysaa marka hadda magac buu noqday baad leedahay qulaami sayid haddii lagu dhahdo de waxaad odhanaysaa qulaamkii sayid nisbaysnaabaad eegi mise ninkan magac loo bixiyey baad raadin kan loo bixiyey idan waa sidaa un usuululfiqi marna waa usuul iyo fiqi oo la kala saaro oo mid kastaba goonidiisa loo tacriifiyo marna magacan maadadani aan dhiganayno ayaa laqab uu noqday oo marka hore cilmu usuul اfiqi waa maadadan uu la qabu yahay qaarna waxay idhahdeen uma baahninbaba in eh, tacriifkiisa marka idaafiga waxba inagoon usuul tacriifin usuul waa la iska wada garanaya fiqina waa la garanaya uun macnaha la qabiga aan ku bilowna qaarkood baa saa sameeya oo macnuhu iska daayanba macnaha idaafiga laakiin waxa saxa macnaha idaafiga in lagu bilaabo walidaa sheekhu wuxuu yidhi tacriifuhu bilmacna alidaafiyi macnihiisa idaafiga ah tacriifid aan tacriifinayno oo lama fahmi kara bay dhahdeen macnaha laqabiga ilaa macnaha idaafiga la fahma mooyaane macnaha idaafigiihina waa in labadan kelmadood la kala saaro alusuul jamcu aslin wuxuu yidhi markaa usuushu waa jamcu aslin waa asal jamcii wa huwa fi luqati luuqa ahaana alaasaasu waa aasaaska seeska hoose usuul baa ladhahdaa geedka usuul buu ku joogaa gurigu usuul buu leeyahy marka waa shayga aasaaska a weya idan luuqa ahaan waa sidaas isilaaxna waxa la dhahda wafi istilaaxin istilaax ahaanna usuul waxa weeyaan alusuulu jamcu asli markuu yidhi wahuwa damiirku xagguu noqonaya ma usuusha mise asalka asalkuu noqonaya ah, waayo damiirku liaqrabi madkuurin buu noqda wahuwa alusuul odhan mayno asalkan odhanayna wahuwa asalku fi luqati alaasaas waa aasaaska wafi istilaax maa lahu farcun usuul waxa dhahdaa wixii faracle aasaaskiina waa jiridii faracna wuu leeyahay luuq ahaanna waa sidaas istilaax ahaanna waa sidaas waa wixii faracleh idan markaa maadadani usuululfiqigu waa asalkii fiqiguna muxuu noqon doonaa faracii lagu binaynayey intaa markuu inoo sheegay ee asalkii uu tacriifiyey eeuu yidhi waa jamcu aslin usuushii xaggii markaa luuqadda iyo xaggii istilaaxaba fiqiguu haddana usoo laabtay wاlfiqhu fiqhigu luqatan alfahmu waa inaad wixii fahanto fahan luuqa ahaan waa fahanka waa fi istilaax laakiin fahankaasi ma mulaqba shaygan aad fahmaysaa noocuu dooni ha noqdo maa daqa mise wuxuu khaas ku yahay maa daqa wamaa jalla intaba fuqahada qaarkood ba waxay yidhahdeen ama usuuliyiinta qaarkood fiqhi lama yidhaahdo ilaa inaad fahanto shay daqiiqa mooyaane oo lama yidhahde bay idhahdeen fahimtu samaa lama yidhahde bay idhahdeen ah, markaa um, waxaa lagu isticmaalaa uun wixii daqiiq ah sida abishaq shiraas iyo qolyaasaa yidhi laakiin sax maaha bal waxa weeyaan fahmigu iyo fiqhiga fiqiga baan ujeedaa waxaa lagu isticmaalaa fahanaad fahanto wax weyn iyo fahanaad fahanto wax yar labadaba ah, saasaa saxa Eh, waxaana loo soo deliishadaa eh, qowlahu tacaala inay yidhaahdeen yaa shucaybu maa nafqahu kaiira mima taquulu maxay u jeedaan marka wixii shucaybu ku lahaa dee mayna ahayn tawxiid buu ugu yeedhay haddana waxay dhahdeen maa nafqahu bay idhahdeen mayna odhanin maa nafhamu idan fiqiga eh, waxa weeyaan alfiqhu laguma isticmaalo uun maa ee wax kastaba wuu soo galaya yafqahu qawlii waxlul cuqdata min lisaani muusena waa kii saala calaysa yafqahu qawlii si qowlkayga u fahmaan qowlka uu muuse leeyahayna waa qowlkaa guuda caqiidada dadka ugu yeedhiye marka tawxiidka marka yafqahu qawlii ee markaa ma aha un maadaqa saxna maaha alfahmu mulaq noocay doona ha noqoto waxaad markaa waxa weeye inaad fahmaysa ama waxweyn ha noqda ama wax yar wafi istilaax istilaax ahaanna waxaa la yidhaahdaa macrifatu axkaami illaahi fi afcaali اlmukalafiin kaalxili wاlxurmati wاlصixati wاlfasaadi wanaxwiha tacaariifta fiqiga xagga istilaaxa tacaariif badan baa ku timiday tacaariiftaasina waxaa la dhahdaa intooda badan waxay leeyihiin intiqaad oo waa la naqdiyaa tacaariifta qaarkood way fiican yihiin oo waa tacriif naqdiga ka badbaadsan baa laydhaha qaarkoodna nuquud badan bay leeyihiin calaa ayi xaal waa uu soo gaabiyey oo e, tacriifkan uu qaatay e, e, markaa musanifku waa tacriifkii uu qaatay de kitaabka asalka ka ah ee uu kasoo markaa wax wey naqliyey oo ah rawdatunaadirka walow aanu muqadamada ku sheegin inuu isagu rawdatunaadirka uu raacay tacaariiftan qolyo badanoo usuuliyiinoo qaatina way jiraan laakiin waxa dhada tacriif kale ayaa ka fiican oo ka shaamilsan marka tacriifka inaad qorataan ayaa muhiim ah ciddii markaa ka gaadhsiin karaysa kanna waan u soo noqonaynaa waxaan leenahay markaa xagga fiqiga alfiqhu xagga istilaaxa waxa weeyaan alcilmu alcilmu biاlaxkaami الsharciyati alcilmu biاlaxkaami الsharciyati alcamaliyati almuktasabu min adilatiha altafsiiliyati saasaa markaa tacriifkaasaa u fiican bay yidhaahdeen tacriifka fiqhiga marka istilaax ahaan la tacriifinayo kan laftiisu waa tacriif fiican laakiin tacriifkana shaamil yidhahdeen oo wax badani markaa wax weynay soo hoos galayaan alcilmu kutub badan waad ku aragteen usuulfiqhi oo saa ku tacriifisay alcilmu in cilmi loo yeesho bilaxkaami sharciyati axkaamtii sharciga ahayd quyuuddana waan sheegi doonaa ku baxaysa alcamaliyati camaliya wy kuwii camalka ahaa almuktasabu qaarkoodna almuktasabati oo waxay dhahen almuktasabu ee ayaa saxa si cilmiga sifa ay u noqoto cilmigii almuktasabu ama almuktasabati haddii ladana waxay axkaamta sharciga ayay sifa u noqonaysaa labadubana waa sax almuktasabu intaasoo ma haysaan min adilatiha atafsiiliyati min adilatiha atafsiiliya alcilmigu waa jinsi bay yidhaahdeen oo marka cilmi la dhahdo waa jinsi maxaa soo hoosgalaya cilmi noocuu dooni ha noqdo cilmi oo dhan baa soo hoosgalaya cilmi oo dhanna uma jeedno quyuudan kalena waa sidii fasli oo kale way kala saarayaan cilmigu maadaama uu jinsi yahay intan lix qayd baa ku jira idhahdeen axkaam waa qayd bay idhahdeen sharciyana waa qayd camaliyana waa qayd muktasabna waa qayd min adilatiha waxa weyaan atafsiiliyatna waa maxay waa qayd idan intaaso dhan quyuuda ku jirta alaxkaam waxuu saaray bay idhaahdeen waa qaydeen wixii aan axkaam ahayn oo haddaan shay aan axkaam ahayn aad cilmi u yeelato cilmi bil axkaam la odhan maayo sida tusaale ahaan bay idhaahdeen alcilmu bidawaat oo kale inaad daato cilmi u yeelato ama ficil afcaasha ka mida sida tusaale ahaan ka qiyaami sayid sayidinuu kacay oo kale haddaad aqoon u yeelato meeshana waad arkaysaa dee waabad eh, aragtida aad arkayso waa cilmi inuu sayid kacay idan cilmi baad u leedahay qiyaamu sayid soo maaha bayaadu sayid sayid inuu cad yahay sawaaduhu inuu madow yahay eh, eh, sawaadu haadihi lwaraqa oo kale waraqada waraaqda ka mida inay madowdaha u xaasil waa cilmu bidawaat axkaam mayn odhanayna markaa taas idan axkaamtay ku baxaysa waa alcilmu bidawaat marka bilaxkaam waa qeyd bay yidhahdeen waxaasaa ku baxaya axkaamtii asharciyati maxaa halkaa ku baxay axkaamtan harci ahayn axkaamta qaaraan harci ahayn baa jira oo waxay jirta bay idhahdeen axkaam luqawiya axkaam curfiya axkaam xisiya axkaam wadciya waxaaso dhan way ku baxayaan oo waxa dhahda axkaamta luqawigiihi xukunku waa nisbatu amrin liamrin shay shay loo tiiriyo taan looma jeedo waa tii luqawiga ahayd taas waxaa kaloo ku baxaya asharciyati axkaamta xisiga annaaru muxria waad wada garanaysaan meel badan baad kusoo aragta annaaru muxriqatu naartu waxbay gubtaa qabku waxbuu gubaa waa xisi sawma waa xisi laakiin waa qofku gubay bay idhahdeen ama hadduuna qofka gubin baa la idhahdaa muxuu noqonayaa tajriibi oo waa tajriba lagu ogaadi iminka naartu inay wax gubtaa annaaru muxriqa markaad tidhaahdo dee waa cilmi waana xukun laakiin ma sharciba mise waa xisi waa xisi waxay dhahdeen axkaamta tajriibigana sida addawaau musahila oo kale dawadu waxbay shubtaa dawo nooc adwiyada ka mid ah hadduu qofku isticmaalo shubto tusaale ahaan waxaad leedahay haadihi dawaa musahilatun dawadani calooshay shubtaa mayna tajriibi ahayn waa tajriibi wax tajriibe lagu gaadhi weyn idan waa cilmi inay dawadani wax shubto oo xukun axkaamta ka mid oo waa dawadan in loo nisbeeyey shubid laakiin ma sharci baa xukunkaas mise waa arrin tajribe iyo xis iyo xaggaasiya waa tajribe wey way baxaysaa iyaduna meesha way ka tegaysaa marka eh, xukunkii wadcigahana uu ku baxaya idan alsharciya baa xukunka wadciga waa kaynoo soo socda ee eh, eh, noqon doona marka waxa weyn sixada iyo fasaadka iyo sababta iyo maanica iyo rukhsada iyo alwadciya kuwa iyaga la yidhahdo waana si gaaran iyaga u daraasiin doonaa wayna inoo iman doonaan marka axkaamtii wadciga ahaydna way ku baxday meesha axkaamu sharciya marka waxaasoo dhan ayaa ku baxaya marka la alaxkaam asharciyati imise qayd baan haynaa marka bilaxkaamidii iyo asharciyadii iyo alcamaliyati marka waxaan haynaa laba qayd baan haynaa axkaamtii wixii aan dawaatada ahaa baa ku baxay sharciyana waxaa ku baxay wixii xukuna cilmina laakiin aan sharciga aan lahayne nisbada laga faa'iidaysanaya ay tahay wax aan sharciga ahayn alcamaliyati waxaa ku baxay bay idhahdeen wixii ictiqaadiga ahaa ee ulajeeddada laga leeyahay ay tahay uun inaad rumayso ee camalka aan laga qabanin way ku baxayaan wixii caqiidada un dee umuuraha caqadiga ah waayo waxay idhahdeen waa cilmi waana axkaam waana sharciya laakiin camaliya maaha bay idhahdeen waa ictiqaadiya welidaa fiqi kuma magacaabaan fiqhi ma yidhaahdaan waa masaail caqadiya usuul diin wey waa caqiido magac gaarana way leedahay kitaab caqiida markaad dhiganayso fiqi baan dhiganayaa dee ma odhanaysi marka waxa weeyaan waa wixii camaliya taasi caqadigaas wuu ku baxaya oo caqadiga ulajeedadeedu waxa weyan ba waa xusuulu ictiqaad in ictiqaad marka waxa weyaan la helo uun um, ulajeedadu waa saas camalka kama qabanaysi marka taasna taasaa ku baxay almuktasabu waxaa ku baxay ayay idhahdaan qaarkood waxay dhaheen xadka haba laga tuuray idhahdeen oo waxba uma baahnin bay idhahdeen almuktasaba inaan idhaahno qaarna waxay dhahdeen waxbaa ku baxaya waxaa ku baxaya bay cilmullah iyo cilmu jibriil iyo cilmu nebiy waayo waxa weeyaan kuwaasi maaha bay idhahdeen muktasab cilmi muktasab lagu tilmaamo maaha bay idhahdeen oo markaa cilmu nebiy oo kale dee waa waxyi cilmu jibriil oo kale waa waxyi ah, cilmigu ilaahay subxana watacaala sifo min sifaatihiy weya oo daatadiisa laasimsa oo marnaba ilaahay aanuu ka infikaa keenin cilmigaas ah, marka waxa weyaan culuumtaasi laguma sifeeye binadan muktasab aduu cilmiga halkeed ka kasbatay adilada tafsiiligaas oma alkitaab wasunna laakiin jibriil iyo rasuulka iyo culumtoodu maaha bay dhahdeen muktasab iyo cilmullaahi iyo muktasab lama idhahda qaarna waxay dhahn waxaan uga baahannahayba ma jirta yidhahdeen sababtaba badi caqligaaba lagu garanaya marka arinta eh, almuktasabdaasi waxay dhahdeen waa iska qayd qaar badanna way ka tegeen calaa ayi xaal muktasabuna waa taa waxayna sifa u tahay cilmiga cilmigii almuktasabu maxaa inoo hadhay markaa qaydka min adilatiha atafsiiliyati min adilatiha adiladeeda adiladeeda waa qayd gaara oo atafsiiliyana waa qayd oo min adilatiha waxaa ku baxay bay dhahdeen eh, qofka muqalidka ah cilmigiisa mukalidka cilmigiisu halkuu ka bartay isagu qofka uu taqliidaayo ayuu cilmiga ka qaatay oo marka markaa masale loo fadwoodo isagu masalada loo fadwooday ayuu taqliidayaa meeshanuu ninkani ka keenay ma garanayo marka cilmigiisu maaha adilada tafsiiligaa kamuuna qaadin min adilatiha maaha ee waa cilmi muqalid marka halkaasina waa qayd oo qofka muqalidka cilmigiisu waa uu ku baxaya qaarna waxay dhahdeen qofka muqalidka cilmigiisu waxa weyaan marka horeba alcilmu layidhiba waa uu ku baxayaa ayay idhaahdaan oo marka halkan uma baahnin qayd laakiin calaa ayi xaal waxaa odhanayaa cilmi way tahay oo qofka muqalidkii waxa uu yaqaana waa cilmi laakiin waa cilmi taqliida ayaan odhanayna ee maaha cilmi uu ka kasbaday adilada uu kala soo baxay maaha waxa inoo hadhay marka atafsiiliyati atafsiiliyana fanigana ku baxaya haddaan dhiganayno oo usuul fiqigaa waayo e, masaaisha usuulu fiqigii waa cilmi waa axkaam waa sharci waa camali waa muktasab laakiin ma adilo tafsiiriya laga faaidaystay mise adila ijmaaliya adilada ijmaaliga ah marka cilmigii usuulu fiqigu adila tafsiiriya waxa weyaan e, mas'alo ku saabsan cayn sida tusaale ahaan wa aqiimu salaata imika salaada inay salaadu inay waajib tahay wa aqiimu salaata ayaan ka faaidaystaa leed aayadaasan ayaa markaa ayaa ayaan ka dheef oon ka soo faaidaystay idan wa aqiimu salaata ma daliil ijmaaliya mise waa daliil tafsiiliya oo masale gaara ku saabsan waa tafsiili wey waa tafsiili idan fiqiga halkee lagala soo baxa adilada tafsiiliga adilada ijmaaliga lagalama soo baxa adilada ijmaaligii waxay xukumaysaa oo guud ahaan ay korka ka saydaranaysaa Eh, furuucda fiqiga marka aladila tafsiiliya marka la dhaa waxaa ku baxay bay dhahdeen aladila ijmaaliya adilada ijmaaliga maadadani usuulu fiqiga qawaacidkeedu farac kuma sahabsana tusaale ahaan marka lagu dhahdo alamru lilwujuub ama alamru yaqtadii alwujuub amarku wuxuu keensadaa waajib haddii lagu dhahdo amarkaasi waa amarkee ma amar gaaroo mucayana mise waa jamiic alawaamir waa jawi cala awaamiri weyn idawa ijmaali wey wax khaasaysa kama hadlay welida waxa dhaha culamaa usuul ilfiqi hadday keenaan adilo tafsiiliya masalan wa aqiimu salaata wa aatu sakaata waa daliil tafsiiliya oo waxa dhaha daliilka tafsiiligii waa shayga mutacalliqiisu uu khaas yahay shay keliyuu ka hadlaya wa aqiimu salaata wa aatu sakaata wa aatu sakaata iyo wa aqiimu salaata hadday adilada tafsiiliga ay keenaan usuuliyiintu waxay u keeneen waa min baabi darbi اlamhilati tusaalayaal unbay samaynayaan ee ulajeedadoodu ma aha inay iyagu fanigoodu uu yahay ani farac khaasainay baaraan inay masale khaasay baaraan iyagu qawaaciddaa guudu bay dejiyeen hal inahyu yaqtadii didahu waati iminkaan sheeganay marse haddii hal ilamru yaqtadii didda nahyihi oo shayga ka soo horjeeda maa lagaa nahinaya amarkaasi ma amar gaara ah, mise waa amar guud waa amar guud marka waa awaacid guud un atafsiiliyana waa qawaacid tafsiiliya idan fiqigu waa cilmi lagala soo baxay waa cilmi horta waa axkaam oo waa xukun maahadaatay iyo waxaa kama hadlay waa sharci oo marka laleeya alaxkaam sharciya macnaha waa axkaamtii loo nisbeeyey sharciga oo axkaamtii tajriibiga iyo caqliga kuwa loo nisbeeyey way ku baxayaan saan soo sheegnay waa camali fiqigu waa inuu camali yahay oo waa wixii laga qabinaya camalka laakiin alcamaliyadaasi looma jeedo keliyaata un camalkii jawaarixda waxaa kalood ku soo dartaan acmaal quluub acmaashii qalbiga way ku jirtaa taas marka waxa ictiqaadka keliya uun ah ee lagaa rabo uun inaad rumayso ayaa ku baxaya laakiin wixii acmaalulquluub tusaale ahaan alxasadu xaraamun waa maslowaan arki doona marka waay kuwaas way soo galayaan iyagu marka acmaalulquluub way soo galayaan alcamaliya marka wixii jawaarixda iyo wixii markaa waxa weyaan camaliga ah oo xubnaha wixii laga qabanayey iyo wixii acmaalulquluub ahaa sida xasadkii ee waxa weyaan albaqda wa ayr acmaal badanoo acmaalulquluub baa jirta oo xukunka soo gelaysa masaa'ilkan soo gelaysa marka waxaa ka baxaya uun wixii ictiqaad maxdiya uun ah ee inaad rumayso uun ah ee markaa waxa weyaan aan marka w acmaal اquluub iyo aanay ku tacaluqaynin baa wii jawaarix aanay ku tacaluqayn inkastoo la odhan karo shaygu qofka waxa uu caqiidada qalbiga ku haysto xubnaha ayaa ayaa marka waa weyaan ay ka soo daahirtaa laakiin way jiraan shay lagaa raba uun rumayn keliyaad rumayn keliyaad un kaliimaanu biاlmalaaikati oo kale inaad malaaigta rumayso oo kale shayna waa shay markaa waxa weyaan jawaarixda laga qabto ama camalulqalbiga oo jawaarixdii aar kuleh sida xasadkii oo kale oo xasadkii markuu qofku qalbigii ku qabto hadduu ku camal falo jawaarixdii xubnihiibuu ka soo daahiraya marka calaayi xaal waxay dhahdaan alcamaliyatidaasi way ka yara awsacsan tahay tii jawaarixda oo waxaad ku soo daraysaa maxay acmaashii qalbiga muktasab min adilatiha atafsiiliyati adilada waxaa ku baxaysa wixii markaa waxa weyaan adiladii ijmaaliga ahayd adilada ijmaaligihi waa maadat usuul fiqhi tusaalaan markaa keenaynaa ku dabaq dhammaan quyuudan oo dhan asalaatu waajibatun salaadu waa waajib asalaatu waajibatun iminka haddaad aqoon u yeelato salaadu inay waajib tahay tacriifkaasoo kuma dabaqmayo uu ku dabaqmaya eega waa cilmi salaadu inay waajib tahay cilmi baad u yeelatay waa koow waa xukun waa xukun waayo xukunku wax kaleba maaha waa shay shay loo isnaadiyo waa kuwa saa luu qawiintu idhahda waa nisbatu liamrin ilaa amrin bay dhahda waa amar amar loo nisbeeyo idan salaadani maxaad u nisbaysay wujuub asharciyati wujuubka halkeen ka faa'idaysani ma xisiguu ka soo baxay ma tajriibibaa ma caqlibaa waa harci harcigaan kala soo baxay idan waa salaadu markaa inay waajib tahay asalaatu macnaha waxa loo nisbeeyey ila alwujuub sharci baan kala soo baxaya alcamaliyati salaaddu mayna camali ahayn waa camali xaggee laga soo kasbaday markaa waa muktasab waa cilmi aad kasbatay cilmi marka adigu badihiyo adig kugu abuurnaa maahay waa cilmi aad kasbatood ka soo kasbatay min adilatiha adiladeeda adiladii adilatiha damiirku wuxuu noqonayaa sharciga adilada sharciga marka adiladeedaad kala soo baxday idan adiladaad kala soo baxday ma kuwii ijmaaliga ahaaba mise waa kuwii tafsiiliga ahaa waa tafsiiliya waana tee waa aayadee waa aqiimu salaata idan waa mutacaliqeeda waa khaas laakiin inay markaa waxa weeyaan waa aqiimu salaatadaasi ay waajib tahay waxaan kala soo baxaya inay waajib tahay adilada tafsiiligo waa aqiimu salaata laakiin adilada guud ee ijmaaligiihina waa tabayaamisay in waajib ay tahay oo markaa aqiimu salaatadaas ay amar tahay amarkaasina uu yahay marka waxa weeyaan yaqtadii alwujuub marka asalaatu waajibatun waxaa ku dabaqmaya miaalkaasi tacriifka aan soo sheegnay idan tacriifkan sheekhuna waan qaadanayna isagana istilaax ahaan macrifatu axkaami illaahi axkaamta ilaahay oo macrifo loo yeesho weeyaan halkaa maxay ku kala duwan yihiin tacriifkaan sheegnay alcilmi buu yihi soo maha halkana muxuu ka cabiray isagu macrifa kuwa macrifo sheegay waxay idhahdeen alcilmu haddii la idhaahdo fiqiga dunuun baa ku jirta idhahdeen masaa'il daniyaada saas laajligeed baa ayaan macrifo ka cabirnabanayn liyashmala si shaamil uu noqday masaaishii cilmiga ahaydii kuwii laakiin waxa weeyaan labada cibaaro waa isku mid waayo cilmigu kwnuhu hadihi masala daniya masalada inay dani tahay ama inay qadci tahay waa masalada marka waxa weyaan waxyaalaha qaraainta ku meersan weeye ama waa qofka wax fahmaya ee isagu masaa'il adiga agtaada qadci kaa ayaa dadka qaarkood dani noqon karaydhad marka arintaasi ama cilmi ha laga cabiro ama macrifa ha laga cabiro waa isku mid macrifatu axkaamillaahi axkaamta ilaahay in oo macrifo loo yeesho weye fii afcaali lmukalafiina waa jaara majruurkaasi wuxuu ku tacaluqayaa maxduuf sifo u ah macrifada macrifatu axkaamillaahi axkaamta ilaahay macrifo loo yeesho macrifadii almutacaliqatu ku tacaluqaysi amase almukhtasatu midkaad doonta usoo qadar ku khaaska ahayd maxay khaaska ku ahayd idan waxa weyaan axkaamta ilaahay dee qaaran afcaasha mukalafiinta kuwa tacalluqin soo ma jiraan ma jiraan kuwa daatadiisa ku tacalluqaa jira ilaahi subxaana wa tacaala daatadiisa ka hadlaayo inuu khaaliqulkown yahay khaaliqu samaawaat inuu yahay kuwa marka waxa weeyaan sifaadkiisa sheegaya ayaa jira laysa ka midlihi shay wahuwa samiicu lbasiir ma afcaal mukalafiin bay ku tacalluqda may marka waa inay macrifadan loo jeedaa waa ta khaaska ku ah ama eh, almutacalliqatu fii afcaali lmukalafiina mukalafiinta afcaashooda ku tacalluqda dhankay ugu tacaluqda haddana yaa isweydiinle idan waxaa jirta inaad axkaam ilaahay oo ku tacaluqda afcaasha mukalafiinta laakiin aan xili iyo xurmo iyo sixiy iyo fasaad iyo calaaqaan lilahino abuurkiisa ka hadlaysa walaqad khalaqnaakum wa markuu ilaahay leeyahay waa macrifo waa axkaam sharciya wey laakiin axkaamtaasi waxay ku tacaluqdaa afcaasha mukalafiintay ku tacaluqdaa oo taana way soo galaysaa oo waa kan dee e, inuu ilaahay abuuray oo marka wax weyn khalqay oo uu wanaajiyey laakiin xurmo iyo fasaad iyo e, marka w waajibnimo iyo arintaa may ku tacalluqda may kuma tacalluqda marka afcaasha mukalafiinta markay ku tacalluqda kal xilli tusaale ku siiyey sida marka waxa weeyaan xalaasha oo kale kal xilli qaabkay ugu tacalluqaysaa waxa weeyaan kal xilli xalaasha oo kale ficilkan inuu xalaal yahay iyo inuu xaaraam yahay idan waa fiqigii weeyaan fiqigu waa sidaas qofka oo aqoon u yeesha axkaamta ilaahay ee ku tacaluqaysa ficilka mukallafka kal xilli tusaalu ku siiye sida xalaasha oo kale idan shaygaasi ficilkaasi waa xalaal ficilkaasi waa xaaraam walxurmati inuu xaaraam yahay shaygaas inuu xalaal yahay wsixati xilliga kalxilli walxurma marka shaygaasi waa xalaal iyo waa xurma iyagu waa markaa iyo arrintani wasixatu lfasaad qaarna waxay ku tacaluqaan wixii e, bayci iyo wixii nufuudka e, aan hadhowan gaari doona markaan axkaamta wadciga gaadhno e, xilli iyo xurmana waa shayga marka waxa weeye shay daata marka la sifaynayo cuquud aan ahayn shay cuquuda markaan la sifaynin oo hadhowan kala saari doonaa masalan in la idhaahdo xurmatu lkhamri oo kale xillu shurbi lmaa'i oo kale laakiin marka la sifaynayo sixa iyo fasaad iyo waa wixii cuquuda oo waxaa la odhan doonaa waa caqdun faasid caqdun saxiix ee hadhow la odhan maayo caqdun xalaalun iyo markaa ficilka addoonka ka soo fula ama waxaa la odhanayaa waa xalaal ama waxaa la odhanayaa waa xaaraam haddii cuquudiya waxaa ku tacalluqana waxa laodhanaya ama waa saxiix ama waxaa la odhanayaa waa faasid iyo wanaxwihaa wixii la mid ah. macnaha ulajeeddada waxa weeyaan ficilka waxaa la xukumayaa ficilka sharciga ah alxukmu calaa ficlin sharciyin ficil sharciya oo addoonku uu sameeyey ayaa wuxuu sharcigu ku xukumayaa inuu shaygaasi uu xalaal yahay ama inuu xaaraam yahay inuu saxiix yahay inuu faasid yahay iyo wixii lamida ah. markaa xadkanna xuduudda markaa fiqiga istilaaxiisa tacriifiisa ayuu ka mid yahay wanaxwiha idan halkaa waxaan ku ogaanay tacriifka alusuul oo gooni ah uu tacriifiyey istilaaxan wa fiqhan iyo fiqigii oo istilaaxan iyo luqatan waistilaaxan uu sheegay waxaa inoo hadhay markaa tacriifuhu bilmacna laqabi macnihiisa laqabiga tacriifuhu bilmacna laqabiy macnaha laqabigaa waan ogaanay soo maha waa maxay cilmigani usuululfiqiga laqabkiisa ama magaciisa la usuululfiqhi oo marka macnaha laqabigaa la eegayo waa laga tegayaa bay idhahdeen macnihii hore ee tarkiibkii daafiga ahaa lamana milicsanayo sida cabdulaahi bay yidhahdeen cabdulaahi cabdun lilaahi soo saa maha addoon ilaahay loo nisbeeyey marka hore waa sidaa marka la eegayo tarkiibkiisa iyo daafigaa oo cabduna gooni loo eego ismujalaalahana gooni loo eego laakiin markii magaca ee cabdulaahi uu laqab u noqday ama magac uu u noqday daato mushakhasa oo meel joogta cabdulaahi markii la yidhi ma waxaad milicsanaysaa adoonkani inuu ilaahay loo nisbeeyey mise waa daatadanubaa imika ku dhacaya magacu yahay daatadanubuu magacu yahay cabdun lilaahidii waxay noqotay baa layidhi wax la iska iloobay oo imika aan markaa la eegaynin dhinaceeda saasay noqotay oo waxaa la odhan karaa bay idhahdeen cabdulaahi wahuwa yacbudu sanaman isagoo sanam caabudaya ayaa cabdulaahi la odhan karaa macnaha waxa weyan waayo lama eegaayo bay dhahdeen macnihiisii ee hore ee uu ka yimiday oo waa manquul iminka waxaa laga soo naqliyey macnihii daafiga ahaa xaggee la keenay marka macna calamiya calam baa laga dhigay ibn maalikna waa kila wa minhum manquulun soo asmaada qaar manquulii ma jiraan manquul macnaha waxaa loola jeedaa waxa laga soo naqliyey asalkiisa hore waxbaa loo dejiyey markaasaa laga soo naqliyey wa minhum manquulun ka fadlin waasad iyo kuwo irtijaala wadur tijaala sucaad iyo udad iyo macnaha kuwaasi saunbaa lagu bilaabay wy haddii magac iminka qaar caalamiyaa jira laakiin asalkiisii hore marka la eego waxbaa laga soo naqliyey waxbuu kolka hore loo dejiyey oo wadci ahaan aslu wadciga markii dambe marka lasotanna waa tii un iminka macnihiisii laqabiga ahaa weyaan innagoon usuulna gooni u eegaynin fiqina aan gooni u eegaynin ee calam uga dhigayna fanniganin calam uga dhigayna tacriifuhu bilmacna laqabiy huwa adilat lfiqhi waa adilada iiga fiqiga adiladiisii weeye adilada xaggee loo nisbeeyey markaa fiqiga adilat lfiqhi alijmaaliyati maxaa ku baxay markaa dee waa kuwii tafsiiliga ahaa waa ijmaali naxw tusaale ahaan kullu amrin yaqtadii alwujuub tusaale ku siiyey waa qawaacidka ayaan arki doonay amarka markaan gaadhno ayaan ku arki doonaa kullu amrin yaqtadii alwujuub amar kastaa wuxuu keenaa waajib kullu amrin ma amar cayniya amar sekada ku saabsan miya mise waa amar salaada ku saabsan mise waa amar xajka ku saabsan mise waa amar kasta waa amar kasta waayo isagu qawaaciddani kama hadlayaan waxa weeyaan kuwa gaara oo tafsiiliya ee waa guud waa qawaacid guud xaqiiqatu alxukmi wa aqsaamuhu yanqasimu alxukmu sharci ilaa qismayn xukunkaa sharciga wuxuu u qaybsamaa takliifi iyo wadciyun wanaktafi huna wallahu subxaana wa tacaala